alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeennaani waa kii sagaal iyo tobnaad ee ka mida ah kitaabkii islaaxu lmujtamac oo uu iska lahaa asheekh moxamed ibnu saalim albeyxaani raximah llahu tacaala waxaynu soo gaarnay alxadiidu alxaadi watiscuun xadiidka sagaashan iyo koobaad can cabdilaahi bni cumar bni alkhadaab waxaa laga wariyay radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi cabdulaahi bni cumar qaala wuxuu yidhi rasuulullaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama man ruuxa jarra jiida thawbahu maradiisa khuyalaa'a isla weynan iyo kibir ama xaraga kibirna ujeeda u jiida lam yandur ma eego allaahu alle ilayhi ruuxa xaggiisa yowma alqiyaamati qiyaamada maalinkeeda fa qaala wuxuu yidhi abuubakrin abuubakar baa wuxuu yidhi waa khaliifkii koowaad oo muslimiinta waa saxaabada ninkii ugu fadliga badnaa waxaa weeye cabdulaahi ibnu cuhmaan inna axada shiqay shiqay izaari hoos guntigayga labadiisa dhinac mid ka mid ah ayaa yastarkhii raaracsamaya ilaa an atacaahada inaan ka warhayo daalika arrinkaas minhu marada xaggeeda maahani fa qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama innaka adugu abuubakarow lasta ma tihid miman dad ruux ka mida yafcalu samaynaya hu arrinkaas khuyalaa'a isla weynanna u samaynaya iyo kibir rawaahu lbukhaariyu wa muslimun bukhaari iyo muslim baa wariyey ilaa anna musliman muslim lam yadkur ma sheegin qisata abibakrin abubakar qisadiisa intaa dambe oo matnigan aan hayo halkaa ku qoran ilaa anna musliman iskama u leh sheekh moxamed ibnu saalim albayxaani matnigan yarka ahan daraasaynayno qolyihii daabacay ilaahay ha barakeeyo ayaa ku daray oo xaqiiq ahaan uun u fiiriyey laakiin ma ku taallo kitaabkii asalka ahaa manow iska leh xadiidkani wuxuu ka hadlayaa abuubakar horta nin caatay caatayuu ahayoo aad u caatay ah jidhkiisu aad buu u dhuubnaa marada hoosguntiga ahee marka uu haysto marar badan way ka dhici jirtay wuxuu isagu qastayna ma ah markay dhulka gaartuu marka soo qabanaya markii uu halmaamana way ka yara dhacaysaa markii uu xasuusan yahayna isagaa xajinaya waxaad halkaa dareemaysaa mashquulka inuu maanta jirkeenna ku mashquulsannahay sigisbaag iyo halla iscayiliyo iyo murqaha la isu yeelo iyo hal la ordo oo laga yaabo waxyaalo badan oo muhim inoo ahaa inaynu ayaga ka hormarinay oo cibaadada ilaahay ka hormarinay oo laga yaabo in subaxii la kalaho orod iyo waxaweyaan jibatuur iyo waxa weeyaan wax culus qaadidood iyo jirdhisid laakiin salaada subaxaan la soo aadin oo jamaacaadka aan la soo aadin bal dadkeenna qaar laga yaabaa inaysa tukan laakiin jirkood ay dhisaan ha ogaadeen dadka sidaasihi eh, abuubakar inuu ahaa ruux caatay ah oo ay maradu ka dhicdhici jirtay macnaheedu maaha inuusan jirkiisa daryeeli jirin macnaheedu maaha shareecadeennu inaysan inoo diidayso caafimaadkeenna iyo la socodkiisa iyo jirkeenna horumarintiisa inaan ka shaqayno laakiin ishkaalku wuxuu ka jiraa iyo dhibku waxaa weeye ilaahay diintiisii iyo cibaadaadkii usuusha ahaa intaan ka gaabinay inaynu tan ku mashquulno waa hagaag ama iyada aan wax ku qaymayno qofkaasu jir sidaasu leeyaho keliya wax lagu doorto xadiidkani marka wuxuu inoo faa'iideynayaa kibirka xanuunka loo yaqaano oo marka horena qalbiga ku dhaca marka xigtana xubnaha ka muuqdo ka soo daahira xanuunkaasu inuu yahay xanuun xun dhab ahaan xadiidku wuxuu ka hadlayaa waa ragga waana sida ay saxaabiyad ummahaatulmuminiin ka midii u fahantay umusalama oo ay tiri nebiyulaahi muxamedow haddii la yidhaahdo dee raggii wixii dharkooda ka hooseeya anqowga oo dhulka gaara naar baa lagu gelayaa dumarkana ka waran markaasaa nebigu sal dumarka haddii la yidhaahdo dee kor ha loo qaadaco lagu hodaafaydmaye markaasuu nebigu u sheegay sala alla leh wasalam diraac inay raaricinayaan xadiidkani xaafi ibnu xajar wuxuu tilmaamayaa wuxuu ina tusinayaa buu yidhi axwaasha iyo xaaladaha dadka axkaamta marka laga hadlayo in waxa weeyaan la tixgeliyo sababtu waxaa weeye waxaa laga yaabaa hal su-aal intaasoo fatwo oo kala duwan inay yeelato waxa keenayna ay tahay labada qof ama dadkan loo jawaabaya inay kala duwan yihiin maraaxishoodu kala duwan tahay ninbaa nebiga u yimi sala allahu calayhi wasalam bil rabadaan iyo reerkiisa inuu dhukan karo isagoo soman nebigu waa ka diiday sala allahu calayhi wasalam mid kalea u yimid oo nebiga su-aashii weydiiyey nebigu waa u ogolaaday markii nebiga la weydiiyey wuxuu yidhi ninkan nin weynoo odaya weeyaanu xubintiisa taranka hadduu reerkiisa la faraka ciyaaro wuu hanan karaa laakiin ninkan yarkahay haddii lagu fasaxo la yidhaahdo waxa weeye reerkaaga dhunkoo la baashir sharcan ayadoo u bannaan haddana inuu inta ishanan waayo laga yaabo culays inuu soo wajaho reerkii u galmoodo oo soonkii jabo oo dembi soo gaaro oo kafaaro culus iyo meeshii ka gaarto waxyaalo badan baa laga yaaba marka reerkayga ma dhunkan karaa iyo ma dhunkan karaa bay su-aashu ahayd hah iyo mayayna kala noqotay maxaa keenay marka labada shaqsi baa kala duwan hadda maradiioo la jiidayo baa midna nebigu wuxuu leeyahay qofkii jiida ilaahay fiirin maayo qiyaamada midna wuxuu leeyahay nabi maxamed adiga xataa haddaa jeedid waxaa weeye dadka sidaa u samaynaya ka mati sidaa awgeed baa fiqiga waxaa ka mid ah xaaladda qofka iyo marxaladiisa iyo mowqica iyo meeshaad ku jawaabaysid mar walbeeta inuu qofku qaymeeyo waana asal weyn buu leeyahay xaafid ibnu xajar oo weliba qiyaas oo mutarid oo xoog badan culummaduna amilo badan bay ka leeyihiin xadiidkuna wuxuu ka hadlayaayoo la leeyahay qofkii dharkiisa jiida isla weynanna u jiida iyo kibir ilaahay dooran maa ilaahay fiirin maayo xadiidku waa fii xaqi rijaal wuxuu ka hadlay laakiin ka waran dumarka laftirkoodu hadday inta xijaabtaan oo is asturaan laakiin ilaahay dartii uuna ka ahayn xijaabka iyo maryaha ay jiidayaan ee ujeeddo iyo dan kale ay ka leeyihiin dee waxba inay cadaab ku galaan ma ahane janno iyo raalli ahaansho ilaahay ku heli maayaan waxay culummadu tilmaameen xaafi bin xajar oo kalena fuxulbaariga uu tilmaamayaa raggu marka labiska laga hadlahaya xagga jeedidda iyo koruqaadidda laba marxalo ayay leeyihiin buu yidhi marxalo waa marxalo sunno ah oo waa ninku hoosguntigiisa inuu geeyo dhudhunkiisa bartankiisa hadduu qamiis qabo hadduu macaws qabo hadduu surweel qabo dhudhunka bartankiisuu geynaya xaaladaasi waa sunno xaaladina waa jawaas oo waa bannaan tahayoo waa ilaa laga gaaro odayka boohista iyo anqowyada intaa halkaas inaad gaarsiisidna waa kuu bannaan tahay oo waa jawaaso waa kuu xalaal wixii labadaa ka soo haray oo inaad inta kor u qaadi tiraahda jilbahan bannaynaya ama intaad dhaafisid anqowyada aad tidhaahda dhulkan ku jiidayaa nin haddaad tahay labadaba waa laga yara roonyi labadaba waa laga fiicanyi maxaaraanba mise ma aha culummadu waa ku kala arag duwan yihiin qofku dharka inuu jiido ninka ahi walow khuyalaa xataa yuusan u jiidine ma xalaalba mise waa xaaraam haddii in laga yara roon yahay culummada qayb badan baa tilmaamay lakiin laga roonidaasi ma karaaho xaaraam gaarsaasan baa mise waa karaahatu tansiih in la isku kaa qabqabsado inaad dembi weyn ku jirtid iyo inaad dembi yar ku jirtid iyo waxa weyaan xaaladaadu siday tahay waxaa ka roon ama bartanka geeh ama anqowyada dushooda geeh inkastoo jirto adilo kaloo tilmaamaysa jiidid adilo kaloo tilmaamaysa in kastoo jirto laakiin nebigu wuxuu u badnaa hadigiisu sala allahu caleyhi wasalama in dharka kor loo qaado dadkana ar aad buu ugu dhiirigelin jiray walidaalika wuxuu arkay nin saxaabi oo maryaha jiidaya suuqanuu ka arka markaasuu qabtay kor u maradaada ilaahay ka baqo marada kor u markaasaa ninkii yidhi nebi allow lugaha xoogaa cillad ka qabaayo hogfa iyo waxbaan leeyahaye nebi maxamedow idaah markaasuu nebigu yidhi kor u marada ilaahay makhluuqiisoo dhani waa quruxe abuurka ilaahay o dhan dumarkuna laba qaybood bay ayaguna leeyihiin oo labadaa qaybood oo dumarku leeyihiin waxaa weeye xaaladi waa xaalad wanaagsan oo sunno ahee aad u wanaagsan meeshii raggu ay geen jireen markay jawaaska ah oo anqowyada ah meeshaas ayada ah inay ka qaadaan oo xoogaa ay dhaafiyaan hoos u sii wadaan ayagu xagga ragga la kor inay usii qaadaan ay u fiicnayd dumarku halkaa hoos inay uga qaadaan aad bay u fiicantaho waa sunno wixii anqawgaa inta ka bilowda ilaa taa ka ah oo kaba sii dheer dheerbo lugahoodiio dhan sii wada qarinhayana ayaduna waa xaalatuljawaas inay asuran yihiin baana u khayr badan ayib xadiidku wuxuu inoo faa'iidaynayaa shahaado uu nebigu abubakar siiyey hadduu dharka jiiday inuusan u jiidaynin khuyala iyo xariga kibir iyo faajeertan ee dan iyo wax keenay ay jirto marka xadiidku wuxuu inoo faa'iidaynayaa marka abubakar fadliga iyo wanaagga uu leeyahay iyo dharka oo la jiido waa nicma dharku ilaahay uu inoo galay nicmadaa ilaahay qofka ee ka muuqatoo shuruuddeediiy waajibaadkeedii ilaaliya ilaahayna kaga shukriya khayrkana uga faa'iidaystaa ajar buu ka helaya qofkii laakiin aan ilaalin marya jiljilcsan hadday gabdhihii qaataan oo jirkoodii sawiraya oo quruxdoodii bannaanka keenaya ama raggii dhulka intay maryihii ku jeedaan khuyalaa uu galo ama dumarkii dar ilaahaysan u xijaaban nicamkii ilaahay aan looga shukrin cuqubaa ka imaanaysa can cabdilaahi bni cumara ibni khadaab waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuululaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama man ruuxii jara jiida thawbahu maradiisa khuyalaa'a faajeertan iyo xaraga kibir darteedna u jiida lam yandur ma eega allaahu alle ileyhi xaggiisa yowma alqiyaamati qiyaamada maalinkeeda il naxariisla ilaahay kugu fiirin maayo fa qaala abuu bakrin abuu bakar baa wuxuu yidhi inna axada shiqii izaari shiqiga haddii shiinka la hoos dhigo waa aljaanib waa dhinaca waxaa kaloo lagu iطlaaqaa annisfu shayga haafkiisana waa lagu iطlaaqa shiqi hadii la waa dhinaca marka inna axada shiqay hoos hoosguntigayga ama macawsaa noqdo ama sarweel ama hoos hoosguntigayga labadiisa dhinac mid ka mid ah ayaa yastarkhii raaracsamayo dhulka iga gaaray ilaa an atacaahada inaan ka warhayo daalika arrinkaas minhu marada xaggeeda xaal u ka ahday maaha arrinkaas inaan celceliyo anugu aan ku taxadaro habda hadduu xoogaa jilcaba aan kor u soo maahan haddaan iskii u daayo wuu iga raaracsamaya dhulku iga gaaraya fa qaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama innaka adugu lasta ma tihid miman dadka yafcalu samaynaya hu arrinkaas khuyalaa'a kibir iyo isla weynan u samaynaya adugu abubakar oo ka mid ma tihid alxadiidu athaani watiscuun xadiidka sagaashan iyo labaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi baynaa waqti alxabashatu nimankii xabashida ahaa yalcabuuna ay ciyaarayaan cinda nebiyi nebiga agtiisa sala allahu caleyhi wasalam bixiraabihim eebooyinkoodana ay ku ciyaarayaan dakhala waxaa u soo galay cumaru cumar fa ahwaa wuxuu ku tuuray oo u hoobtay fa ahwaa wuxuu u hoobtay ilaalxasbaa'i quruurixi faxaasaba wuu ku tuuray hum ayagii biha ayadii dhagax yaroo qururuxuu inta qaatay ku tuurtuura marka fa qaala wuxuu ku yidhi lahu cumar rasuululaahi rasuulka alla sala allahu caleyhi wasalam dac isaga tag hum ayaga yaa cumar cumaru nimanka iska daa dhagax tuurka ka daa nimanka wax xaaraama ah maysan samayni rawaahu lbukhaariyu wa muslimu bukhaariyo muslim baa wariyey xadiidka waxaa ku soo aroortay meel kale nimankaani meeshay ku ciyaarayaani inay masaajidka ahayd masaajidka inay ahayd nebiguna uu u jeeday hadday nimankani masjidka ilaahay ku ciyaarayaan kuna tababaranayaan nebiguna uu u jeeday cumar maxaa ku kalifay inuu arrinkaas ay u cuntami weydo intuu dhagaxaan qaato uu nimankii turiyeeyo waxaa suurtowda cumar inuusan nebiga markaa arkaynin sala allahu calayhi wasalam kow labo inuu ama inuu arkayay laakiin uu u maleeyo nebigu meesha inuu fadhiyay nimanka uusan u jeedin ayaduna waa suurtagal saddexaad waxaa suurtooday inuu mooday inuu nebigu nimanka arkay masaladuna masale xaaraama aysan ahayn lagana roon yahay laakiin nebigu iska daayay maadaamay wax iska mubaaxa tahay ayagana uu ka xishooday nebigu sal alla alih wasalam marka cumarna ayagiibu rabaa inuu yidhah war nebigu waa idinka xishoonahaya dhaqankaana waa laga yara roon yahay xaaraamna ma gaarsiisina iska daayo saa uu dhagax turaya waa suurtagal xadiidkani wuxuu ina tusinayaa oon ka qaadanaynaa inay dadku wixii anfacahaya bartaan sida dabaashaoo kaleeto toogdhisashadaoo kaleeto iyo shiishka difaaca nafta qofka haddii lasoo weeraro cadowgiisa inuu iska dafaaco iyo waxyaalaha la midkaa ah, iyadoo ujeeddadu weliba ay tahay qofka muuminka la rabo qasadkiisu inuu wanaagsanaado wa aciduu lahu ma stadactu min quwatin wa min ribaati alkhayli diyaargarow birri ka maali haddaad jihaad geshid inaan tababar dib laguu gelina aada noqotid ruux isku filan oo xabaddiisa ridi karoo gaarigiisa wadan karoo isdifaaci karoo ciidan hogaamin karoo laysku hallayn karo inaad noqotid oo dabaalan kara ayaa aad u fiican dabaashii waa la mid baabuurtii waa la mid bayloodkii waa la mid marka waxaa habboon dadka muslimiinta ahay culimmadooda iyo caamadoodaba wixii anfacahayo looma diidana masaajidka nebi moxamed baa wuxuu ahaa xarunta ciidamada lagu tababaro ayaday ahayd cumarna waa kanoo nimankii markuu qoonsaday nebigaa ka reebay sala allahu caleyhi waalihi wasalam walidaalika waxaa soo arooray lahwiga iyo waxyaalaha ciyaarta ahee qur-aanka iyo sunnadu ay diideen saddex waxyaalood oo aan ka mid ahayn waxaa ka mid ah taadiibu rajuli farasahu ninku faraskiisa inuu tababaro oo edbiyo sida loo ordo iyo sida loo soo rogaal iyo qaabka loogu dagaalamo faraskaaga inaad bartid oo adoo qaabka waxu tababaraya lagu arkaayay ciyaaraha xaaraantaa kuma jirto waxaa la mida ah mulaacabatu rajuli ahlahu ninku reerkiisa inuu la faraka ciyaaro iyo xaasaskiisa ayaduna masale xaaraama maahane haddii qasadka iyo niyadu u hagaagto inay cibaadada noqonaysaa oo ilaahaybaybu ugu dhowaanaya ajar buu ka helayaa tan saddexaad waxaa weeye wa ramyuhu biqowsihi ninku qowskiisa qaansadiisa iyo leebkiisa iyo qaabka loo toog inuu bartaaye waxyaalaha wanaagsan oo habboon bay ka mid tahay waxyaalaha habboon waxay wariyaanoo sheegaan nin naxwi ahoo naxwada aada u yaqaana iyo waxaa isa soo raacay nin doon wata ninka doonta wataaye dabaashiina waa yaqaana dee doontiina asagaa wada kii naxwiga habaa su-aal weydiiyo wuxuu yidhi naxwada ma taqaanaa suu yidhi ma aqaan naaquudihii baale ma aqaan markaasaa kii naxwada yaqaanay wuxuu yidhi cumrigii aad lahayd haaf ka mid a ah kaa khasaaray haddaadan aqoonin naxwada cabbaar markay baddii ku sii socdeen baa doontii qallibantay mawjado biyaahaa la dareemay dabaal baa loo baahan yahay oo hadda waa kan waa hallaysanta kii badda yaqaanay dabaashaydaa wuxuu ku yidhi marka kii kale oo naxwada yaqaanay dabaasha ma barata suye ma aqaan haddaba waxaad ogaataa buu yidhi cumrigaagii haaf ka mid ah ayaa kaa khasaaray halistaan maantata waxaad kaga dabaalatay haddaadan aqoonin qaabkaasu uu sheegay marka qaabkaa ayuu uu sheegay marka waa muhim tababarka noocaasoo kaleeta iyo jirgidhiski iyo lama diidana ilaahay cibaadada asalka ahayd inay kaa mashquuliso ayaa la diidan yahay cumar suu ilaahay diintiisa ugu adadkaana xadiidku waa inoo faa'iidaynayaa waxyaalaha noocaasoo kaleeta ah in la isku sii adkeeyana nebigu inuu kala hadlay cumarna waad u jeeddaa can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi baynaa waqti alxabashatu nimankii xabashada ahaa yalcabuuna ay ciyaarayaan cinda nebiyi nebiga agtiisa sala allahu aleh wasalam nebiga agtiisaa lagu ciyaarayaa nebiguna waa ogyahay maca daalika waa u fasax bixiraabihim eebooyinkooda iyo ay ku ciyaarayaan iyo waxa weeyaan saalimowgooda ama murjiskooda iyo waxyaala midka ah dakhala waxaa u soo galay cumaru cumar fa ahwaa wuu u foorarsaday ilaalxasbaa'i quruurux meeshan yaallay buu hoobtay fa xasaba wuu ku tuuray hum ayagii biha dhagaxii faqaala qaala wuxuu ku yidhi lahu asaga annabi rasuulullaahi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalama dac isaga tag hum ayaga yaa cumaru cumaru nimanka daa faraha ka qaad rawahu lbukhaariy wa muslim alxadiidu thaaliu wa xadiidka sagaashan iyo saddexaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu canhu anna rasuulallaahi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi baynamaa waqti rajulunin yamshii uu soconayo biariiqin wado ishtadda waxaa ku darnaaday calayhi dushiisa alcadashu haraadkii iyo oonkii fa wajada wuxuu helay bi'ran ceel fa nasala wuu degay fiihaa ceelka dhexdeeda fa shariba wuu soo cabbay humma kharaja wuu soo baxay fa idaa waaba iyadoo kalbun ey yalhathu uu carabka laalaadinayo ya'kulu xaaluu cunaya aharaa carrada qoyan min alcatashi harraa darti fa qaala wuxuu yidhi alrajulu ninkii laqad balaqa waxaa soo gaaray haadaakan alkalba ayga ah min alcatashi harraadka xaggiisa midla ladii kii wax la mid ah ama laqad balaqa wuxuu gaaray haadaakan alkalba aygaah laqad balaqa waxaa haleelay haadaakan alkalba ayga ah min alcatashi harraadka xaggii xaaluu ka ahaaday midlu ladii kii wax la mida kaana ahaa balaqa mid igaaray gaaray minii aniga fa nasala wuu galay albi'ra ceelkii fa mala'a wuxuu soo buuxiyey khufahu riwaayo kale waxay axada khufayhi labadiisii khuf mid ka mid a ayuu soo buuxiyey maa ambiye ayuuna ka soo buuxiyey uma amsaka wuu qabtay bifiihi afkiisa ayuu ku soo qabtay xataa raqiya ilaa uu soo koray ceelkii fasaqa wuu waraabiyey alkalba aygii fa shakara wuu u mahadnaqay allaahu alle lahu ninkii faqafara wuu u dhaafay alle lahu ninkii qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuulallaahi ilaahay rasuulkiisiiyow wa inna lanaa al-amru kamaa dakarta arrinku waa sidaa sheegtaye wa inna lanaa annaga ma waxaa noo sugnaaday fii haadihi tan albahaa'imi ee mayeeraanka ah la ajran ajar miyaan ka helaynaa iyo abaal fa qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam fii kulli kabidin beer kasta dhexdiisa waxaa ku sugan radbatin ee qoyan ajrun abaal rawaahu lbukhaariyu wa muslimun bukhaariyo muslim baa wariyey xadiidkani wuxuuna tusinayaa waa xadiis aad u weyn nebigeennuna uu ka warramay sala allahu calayhi wasalama nin ninkaasuu reer bani israa'iil buu ahaa bukhaari abwaabtiisa waxaa ka mid a ah xadiidkan markuu warinayo fii saxiixi u baabaystay fadlu saqyi lmaa'i in biyo la waraabiyo dadka waxyaalaha noolaha ah in la waraabiyo fadliga ay leedahay markaasuu xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahaa baabkaa markuu sharxayo likulli man yaxtaajuhu ruux kastoo u baahan in la waraabiyo biyo fadliga ay leedahay ayuu xadiidku u baabaystay bukhaari raxmatullaahi calayh ninkaani nin soconayuu ahaa socdaal wuxuu marayey waddo riwaayo kalaa caddaysay meesha uu marayay meel bahgooyo ah oo hayjad cidlaa inay ahayd wuxuu dareemay haraadyo oan aad u tiro badan wuxuuna helay ceel biyo leh gudaha ayuu u galo waa ka soo cabbay kabacdina ceelkiibuu ka soo baxa bannaanka markuu yimid ceelka marka xoolahaya laga shubto meeshiisaa bannaan waxaad aragtaan inta badan waxaa yaalla biyo xogaa dacuhu geelu uga tegay iyo meeshii yaalla ama lo uga tagtay biyahaas markaa dhammaaday oo caradeedii qoyan tahay ayuu aygii inta oonkii ka batay oo carabkii cashan waayey ayuu ciiddaa qoyan wuxuu ka raadinayaa biyuhu ayadaasuu marka carabka ku leefleefaya asagaa isla hadlo ninkii wuxuu yidhi xanuunkii oonku igu qabtay baa aygaana soo gaaray dib buu ceelkii ugu noqday hawl sahlan ma aha meeshuu waa hayjad cidla ah hawl sahlan ma aha waa keligii oo ceelku u siiban karaa biyaha kusoo maaxan kara oo kusoo fakan kara hawl sahlaan ma aha intaba waxaa sii dheer markuu inta qofkii uu ku soconayo kabaha u ahaa biyaha ku dhaamiyey oo haddana afkiisiiyo wejiga qofka baniaadamka uu karaama badnaa qofkii uu ka qabtay kabaha lagu socdo markay qoyaan oo biyo gaaraan waa shiiraanoo waa uraan urkii mausan dareemin wasakhdii muusan dareemin dhiiqaduu kula soo socday muusan dareemin hadduu dareemana waxdana kama lahay sababtu waxa weeye raxmadda ilaahay qalbigiisa uu geliyey ayaa ka tanbadatay markaasaa laga yaabaa khufkiyo uraya inuu afka ku soo qaaday gacanta xataa kuma soo qaadan sababtu waxa weeye ceelku dee wuxuu rabaa in la koro oo labada gacmood uu qofku ku soo baxo haddaad tiraa gacanba marka khufkii ku qabanaya gacan kaliya kuma bixi kartid afku uu soo qaaday marka eygiibuu waraabiyey halkaa waxaa inoo qoran fasaqa alkalba laakiin riwaayo kalea ah waxay xataa arwaahu ilaa uu ka dharjiyo aygii biyihii u ka noolaaday ayuu waraabinayay ilaahay baa uga shukriyey ruuxaas wuxuu sameeyey dembigiisana waa dhaaf alle ilaahay fadli badana ah, o ixsaan badana ah. sababtu waxaa weeye qofkaaga biyo yaroo aad ku soo qaaday baa ilaahay dembigaagii ku dhaafay kaagana mahad celiyey jannada ilaahayna aad ku mutaysata camal yar oo qaliil ah ayaad la imaanaysaa markaasuu ajar tiro badan ku siinaya ilaahay subxaana wa tacaala waa fadligiisa iyo ixsaankiisa qayb ka mid ah saxaabadu markay intaa maqleen bay su-aal weydiiyeen saxaabadaa magacyadoodu halkan kuma qorna laakiin xaafid bin xajar wuxuu tilmaamayaa ragga su-aashaa weydiiya waxaa ka mid aha suraaqatu bnu maalik waxay weydiiyeen su-aal ay leeyihiin nebiyulaahi maxamedow maxaa ma ka helaynaa ajar ajar miyaanu ka helaynaa inaannu xayawaanka noocaasa waraabinno ma ajar baanu ka helaynaa nebigu marka waa u sheegay sala allahu calayhi wasalama intaa keliya ma ahane wax kasta oo nafley ah wax kasta oo nafley ah sanku neefle oo dhan ayaa ajar laga helayaa haddii wax la taro oo la caawiyo ayib waxay wariyaan qiso nin dhintay oo raggii hore ka mid ahaayo culummada ahaa oo geeriyooday ayaa manaam waxaa lagu arkay waa la weydiiyey wuxuu yidhi inta la weydiiye ka waran rabbi muxuu kugu sameeyey maxaa lagu weydiiyey maxaad la kulanta markaasuu wuxuu leeyahay ilaahay baa wuxuu yidhi dembigaagi waan dhaafay laakiin waxaan kugu dembi dhaafay miyaad garanaysaa markaasuu wuxuu sheegay waxyaalo badan salaadii maya soonkii maya cilmigii aan baran jiray maya wixii saasaa aan samayn jiray maya dadka saalixiinta iyo dadka war wanaagsan oon ka tirsanaan waxawey xaggooda u ordi jiray maya ilaahayow intaas waxaan u samayn jiray buu yidhi iyo diinta barashadeeda iyo ku dhaqankeeda inaad ilaahu dembigay ugu dhaaftid ma garanayo markaasaa ilaahay wuxuu ku yidhi ma xasuusataa habeen adoo baqdaad socda qabow iyo baraf daranna uu dhacayo inaad la kulantahay bisad aada u qarqaraysa oo dhaxmaysan oo habda derbi aadaysoo u leexanaysa oo intaad qaaday aajaldi iyo saan wanaagsan ama waxa weyaan harag wanaagsan oo mare laga sameeyey aad huwisay oo dhaxantii ay sidaa kaga tagtay yaanyuurtaas ma xasuusataa haa taasaan dembigaaga ku dhaafo jannadana kuu geliyay waa suurtagal waa suurtagal haddiiba ey qof waraabiyey ilaahay uga shukriyey dembigana ugu dhaafay bisad waaba ka roon tahayba eyg waaba ka roon tahayba ayib xadiidkani marka wuxuu nebigu leeyahay fii kulli kabidin kabidku muanafna wuu noqdaa mudakarna wuu noqdaa beer kasta oo qoyan qoyan marka maxaa laga wadaa waa noole shimbir baad waraabisay ey baad waraabisay libaax baad wax u tartay ari iyo geel iyo lo iyo dameer iyo loogis iyo dameer farow aad wax u tartay ilaahay baa ajar kaa siinay xadiidkani wuxuu ina tusay inay bannaan tahay qofku keligii inuu safro bal waxaa meesha ka muuqda sahay ninkaasu inuusan wadan iyo wax sahay iyo zaada inuusan wadan laakiin waxaa shardi ah inuusan naftiisa islahayn waad halaagsamaysa hadduu ogyahay toban maalmood meeshu u soconayo inuusan qof iyo qoys midna ka helaynin magaalo uu soo marana uu sii marana ka helaynin inuu iska safraa iska socdaalaa dee naftiisa ruuxaasu isagaa halaagaya lama raba marka taa wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyey fadliga iyo wanaagga ay leedahay ixsaanka loo sameeyo dadka aadamaha ah xaggee laga qaadan oo ay ixsaan loo sameeyey hadduu ilaahay ka shukriyey dembi dhaafna ka ratibay maxaad u malanaysaa qof bani aadamoo muslima ah ood caawiso wax u tartay xadiidku wuxuu inoo faaideeyey sadaqada sunnada ah qofka gaalkaa ah in la siin karo sakada waajibka ma aha waa sadaqa sunno ah xaggee laga qaadan oo haddiiba ey waxa weeyaan biyo la siiyoo lagu sadaqaysto oo ilaahay ka shukriyo oo dembidhaaf ka dhaliyey hadde gaal bani aadam oo ixtiraam bani aadamtinimo leh haw maskiinuhu meel iska taagan oo dhib kale muslimiinta ku hayna haddaad caawisida ayaduna wax dhiba maleh ka waran laakiin gaalkaas hadduu jiro ruux muslim ah oo baahidoodu isku mid tahay muslimkaad hormarinaysaa haddii qof bani aadam oo muxtaram ah iyo xayawaan kaleoo noolo ah ey oo kaleeto tusaale ay kuu kulmaan inaad wax siisid middood maahana labadoodiina kama soo bixi kartid kan muxtaramka ah ayaad hormarinaysaa xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey ina barayaana macruufka iyo wanaagga adugu samee meel allaale meeshaad rabtid dhig meeshaad rabtid ha kaa maro laakiin waxaad ogaataa ilaahay inuusan ajarkaaga dayacaynin inna laa nudiicu ajra man axsana camalaa qofkii wanaag sameeya camalkana hagaajiya ajarkiisa ma dayacaynu ilaahay leeyih laa nudiicu ma dayacayno ninbaa wax sadaqaystay wuxuu islaama maskiin wax sii saaniyad buu wax siiyey maskiin wax sii taajir buu wax siiyey maskiin wax markaasaa waxaa lagu yidhi sadaqadaadi waa la aqbalay ujeeddadu waa inaad isleedahay qofkaana sadaqada way ku baxdaa una dadaashid hadday xataa qofkii uu sidii noqon waayo ilaahay ajarkaaga marra kaa maayo ey la waraabiyey oo la dharjiyey haddii ajar laga helo dembigaaga ilaahay ku dhaafayo maxaad u malaynaysaa qofaad qur-aan bartay qofaad diin ilaahay bartay qofaad towxiidka u qabatay qof bani aadamaad caawisay qofaad noloshiisa badbaadadeeda ka qayb qaadatay hawshaas weligaa ha fuudaysani qofka muslimka ahw ayib can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allaahu canhu anna rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi baynamaa waqti rajulunin ninkaas xaafid ibnu xajar wuxu leey magaciisa ma dul istaagin yamshi uu soconaya biariiqin waddo ishtadda waxaa darnaaday calayhi dushiisa alcatashu oonkii fa wajada wuxuu helay bi'ran ceel fa nasala wuu galay fiihaa ceelka dhexdiisa fa shariba wuu soo cabay uma kharaja wuu soo baxay fa idaa waaba iyadoo kalbunay yalhathu uu carabka lalaadinayo ya'kulu xaaluu cunaya atharaa carrada qoyan ayuu cunayaa maxaa ku kalifay min alcatashi haraa darti fa qaala wuxuu yidhi alrajulu ninkii ismigii nakirada ahay oo mucarafu alla geliyaa la soo celiyey waa isla sagii laqad balaqa waxaa soo gaaray haadaakan alkalba eyga mafcuulkiia soo hormaray min alcadashi haraadka xaggiisa midlu ladii kii wax la mid ah kaana ahaa balaqa mid isoo gaaray minii aniga fa nasala wuu galay albi'ra buu degay oo gadaal u galay fa mala'a wuxuu soo buuxiyey khufahu khufkiisiibuu ka soo buuxiyey maa ambiyo fa mala'a wuu soo buuxiyey khufahu khufkiisii maa ambiyuu ka soo buuxiyey humma amsaka wuu qabtay bifiihi afkiisa ayuu ku qabtay raxmadda qalbigiisa ku jirta kabihii uu ku soconaya wixii kabaa u ahaa ayuu ku soo qabanayaa afkiisa eyna waa u soo wadaa xataa raqiya oo qaafka la kasriyo ra'dana la kordhigo ayib ilaa uu soo koray fasaqaa wuu waraabiya alkalba aygii ilaa goorma ilaa uu ka dharjiyey fa shakara wuu ka shukriyey allaahu alle lahu ninkii buu u shukriyey fa alle wuu u shukriyey allaahu alle lahu ninkii faqafara wuu u dhaafay lahu asaga qaaluu waxay yidhaahdeen saxaabadu markuu nebigu qisada uga sheegay yaa rasuulallaahi rasuulkii allow macnaha qisadu saamaynteeda ayay leedahay dadka haddii loo qisayo qasas looga sheekeeyo bani aadamka saamayn badan bay ku leedahay sidaa ogeed baa nebigeennu laa xadituu can bani israa'iila walaa xaraj reer bani israa'iil ka sheekeeya inaad ka sheekaysaanna dhib ma leh wuxuu meel kale ku sheegay nebigu faina fiihim alcajaa'ib waxaa dhexdooda ku sugan cajaa'ib iyo wax cashare iyo duruus lagu qaato waxay yidhaahdeen wa inna lanaa annaga ma waxaa noo sugnaaday arrinku waaba sidaa sheegtaye laakiin annagu ma waxaa noo sugnaaday fii haadihi tan dhexdeeda albahaa'imi ee mayeeraanka ah fii haadihi albahaa'imi maxaa loola jeedaa fii saqyihaa waalixsaani ilayha waraabinta aan waraabinno ama ixsaanka aan u samaynoo kaleeto haddaad geel iyo ariga lo' leedaho aad dishid ka warran oo geel iska cabaadayo oo arigii iska dhawaaqayo oo aad maalin walba dilaysid lama rabo dameerkii ka warran wax awooddiisa ka badan haddaad saartid iyo xayawaankaad raranaysay lama ogola la ajran abaal miyaa noogu sugan faqaala nebigu wuxuu yidhi fii kulli kabidin beer kasta oo qoyan dhexdii waxaa ku sugnaaday radbatin ee qoyan waxaa ku sugnaaday ajrun abaal ajar baa laga helaya alxadiidu araabicu watiscuun xadiidka sagaashan iyo afraad can cabdilaahi bni cumar bni alkhadaab waxaa laga wariyay radi allaahu canhumaa anna rasuula allahi rasuulka ale sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi cudibat waa la naarow la cadaabay imra'atun qof fii hirratin bisababi hirratin bisad ama yaanyuur sababkeed baa loo cadaabay bisaddaasoo sajanat ay xirtay haa bisada xataa maatat ilaa ay ka geeriyootay bisaddii fa dakhalat way gashay haweenaydii fiihaa naa bisababihaa bisaddaa sababkeeda annaara naarta laa hiya ayadu waa islaamtii adcamat mid quudisay ma ahayn haa yaanyuurta walaa saqat mana aysan waraabin haa bisadda id wakhtigii xabasat ay xaniibtay haa ayada walaa hiya ayaduna tarakat mid ka tagtay ma ahayn haa yaanyuurta taakulu xaalay cunaysa yaanyuurtu fii khashaashi lardi dhulka cayayaankiisa rawahu lbukhaariyu wa muslim xadiidkan wuxuu ka warramayaa kii hore wuxuu ka warramaya cagsigii kii hore wuxuu inagu dhiirigeliyey xayawaanka mayeeraanka iyo kuwa kaleba ixsaan in loo sameeyo in jannada ilaahay lagu galo kanina wuxuu cagsi uga hadlayaa xayawaanka oo la cadaabo la naaro oo lagu xadgudbaayey in cadaabka ilaahay lagu mutaysanayo ayuu xadiidkani inoo sheegay fii saxiixbukhaari waxaa ku sugan nebiyulaahi moxamed isagoo salaad tujinaya ayuu wuxuu yidhi markuu salaaddii ka baxay weliba dayaxmadoobaad bay ahayd inuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalama waxaa la ii soo bandhigay naarta naartii baan arkay iyo cadaabkii alle markaasaan waxaan ku arkay fa ra'aytu fiihaa imra'ata min bani israa'iila haweenay reer bani israa'iil ah oo cadaabka bartankiisa ku jirtoo cadaaban oo bisad ay waa xirtay oo xanibtay oo misay oo gaajaysay sidiina ku dhimatay waxaa weeyaan cadaabka u mutaysatay baan meeshaa ku arka riwaayo kale waxaa ku soo aroortay haweenaydaasi reer ximyar inay ahayd isdiidi maayaano qabaa'ilka carbeed qaybo ka mid ah ayaa diinta yuhuudnimada qaatay marka marra gabadha waxaa loo tiirin jiray qoyskeedii iyo qabiilkeedii marra mabda ahaan waxay u aaminsanayd ayaa loo tiirin jiray oo loo aanayn jiray haweenaydan marka waxa ay ku kacday iyo falka ay samaysayu wuxuu ina tusinayaa dhowr qodob kow wuxuu inoo faa'iidaynayaa xadiidkani xayawaanka ilaahay uu ku siiyey iyo kuwa kaleba inaadan ku xadgudbin waajibna ay tahay inaad xaq dhowrtid oo xaqooda aada ilaalaysid macnaha xaqooda ilaas waxba inaadan ku xadgudbin xayawaan baad meel ku aragtay shimbiraha inaad laysid baallaha ka riiftid bisadaha dhagax tuurtid indhaha ka riiftid indhaha ka tuurtid adoo baabuur wata jidka markay marayaan aadan dan ka gelin oo baabuurka jiirsiisid inaad tuuriyeysidoo maanto dhan cayrsatid lama ogola waxaasoo dhani ha ku xadgudbin xayawaanaadka ha ku xadgudbin culamada gobol baa waxay yidhaahdaan waxaa waajib ah xayawaanka aad leedahay inaad masaariiftidu nafaqaysida waa waajib haweenaydaani magaalad bay ahayd mise muslimad sida meesha ka muuqata ee haweenaadayna muslimad bay ahayd cadaabkaa ay ku jirtana ku waari mayso laakiin bisadii ay cadaabtay oo iyaduba ay dhibtay ayaa looga jaraya waayo hadday gaalad ahaan lahayd waxaa la odhan lahaa gaalnimadaa loo cadaabay leanna gaalnimada ka weyn bisad la dilay qaarna waxay leeyihiin isdiidi mayso gaalnimadana way u cadaaban tahay cadaab zaa'idana waa la mariyayo ay bisadii xanibkay xanibtay iyo dhibkay u geysatay ka soo gaaray haddii bisad yaanyuur mukulaal xanibid la xanibay oo cuntada iyo cabbitaanka loo diiday ilaa nafteeda ay ku weyday cadaab ilaahay lagu galay maxaad u malaynaysaa qof muslimo intaad xirtay aad cadaabtay dadka dadka korontada ku dhajiya dadka maxaabiista laaya dadka maxaabiista gaajaysiiya dadka maxaabiista waxa weeyaan jir dila ilaa laga yaabo inuu waxa weeyaan dhiikar ku dhufto maskaxda ay duqeeyaanoo waashaan dhibaata ay soo gaarto ilaahay waa inay uga baqaan dadkaasi makhluuqa waa inaan la layn ka warran dadka ku faanaya inta dad muslima laayey ree hebel intaasaan ka dilay qabaa'ilka dagaalamaya waxay isku hayaanna aan la aqoon ama qof magac diineed sheeganaya oo laga yaabo bulshooyin badan inuu magacaa diinta ku laayo muslimiin oo aan waxba galabsano abriye ah noloshaa nolol ka dambaysaa jirta ilaahay baa la hor istaagi doonaa ayadoon urur kula socon ayadoon qabiil kula socon adoo fardi ah wa kulluhum aatiihi yowma alqiyaamati mid walbo ayaga ka mida wuu imaanaya isagoo fardi ah mid walba isagoo keligiis wuu imaanaya hawshaas ayadaa marka waa in loo diyaargaroobo xayawaankana aan la dhibin xadiidkani wuxuu ina tusinayaa bisada in la haysan karo la dhaqaalayn karo la xanaanayn karana wayna tusin in lagu xadgudbi karinna wayna tusinayaa xadiidku haweenaydaani maxay samaysa kow bisadii way xirta laba maysan quudin oo cunto ma siin saddex ma waraabin afar iskama isan daynoo maysan oran faraha ka qaad haddii adugu aad u diiday khashaashul ardi khashaashul ardi bisaddu xayawaan xayawaanay cuntaa jirta sida jiirkaoo kaleetay can cabdilaahi bni cumar bn اlkhadaab waxaa laga wariyey radi allahu canhuma ana rasuula اllahi sala اllahu aleyh wasalam qaala wuxuu yidhi cudibat waa la cadaabay imra'atun qof haweenaya fii hiratin waa fiidu darfiya maahane waa sababiya bisad sababkeed bisadaasoo sajanat ay xidhay haa ayada xataa maatat ilaa ay ka dhimatay bisadii kow fa dakhalat way gashay fiihaa yaanyuurta sababkeedii annaara naarta laa hiya ayadu acamad mid quudaysay ma aha haa bisadii acamtuhaa baa ii qoran waa khaa walaa saqad mid waraabisayna ma aha haa bisadii id xabasad hadday xirtay haa walaa hiya ayaduna tarakad kamaysan tegin haabisada taakulu xaalay cunayso min khashaashil ardi dhulka cayacayayaankiisa ee wax ka cunayso rawaahu lbukhaariyu wa muslim alxadiidu alkhaamisu watiscuun xadiidka sagaashan iyo shanaad can jaabir bni cabdilaahi waxaa laga wariyey radi allaahu canhuma annahu jaabir samica wuxuu maqlay rasuulallaahi rasuulka alleh sala allahu calayhi wasalama yaquulu rasuulku xaalo uu leeyahay caama alfatxi sanadkii furashada furashada sanadkeedii walxaal huwa nebiguna bimakata maka uu ku sugan yahay baa nebigu wuxuu lahaa inna allaaha alle iyo wa rasuulahu rasuulki xarama ilaahay wuxuu xarimay bayca alkhamri khamrada iibinteeda walmeytati bakhtiga iibintiisa walkhinsiiri doofaarka iibintiisa iyo wal asnaami asnaamta iibintooda afartaba fa qiila waxaa la yidhi yaa rasuulallaahi rasuulkii allow ara'ayta ka waran shuxuuma almeytati bakhtiga xaydhiisa ka waran xaydhiisa fa innahaa ayada tutlaa waa lagu dhayaa biha ayada asufunu doomaha wa yudhanu waxaa loogu subkaa biha ayada aljuluudu hargaha wa yastasbixu way ku ifsadaan biha ayada annaasu dadkiiu faynus bay ka dhigtaan fa qaala nebigu wuxuu yidhi laa maya huwa iibkeedu xaraamun xaraam weeye ama laa maya huwa intifaaca kuwa lagu intifaacayo xaraamun xaraam weeye kan horaana raajixa uma qaala wuxuu yidhi rasuululahi rasuulka alla sala allahu caleyh wasalam cinda daalika markaa agteeda qa'tala ha lacnado allaahu alle alyahuuda yahuud inallaaha alle lammaa goortii xarama uu u diidoo ka xarimay calayhim dushooda shuxuumahaa xayawaanka baruurto xayrtooda jamaluu way dhalaaliyeen haa xayrtii uma baacuu way iibiyeen hu xayrtii wa aka lacagtii ha waxay dhalaaliyeen ee subagii bay iibiyeen wa akaluu way cuneen amanahu lacagtiisa rawaahu bukhaari wa muslim bukhaari iyo muslim baa xadiidkan wariyey taariikh ahaan markuu nebigu hawshaa xarimay oo xaaraannimadeeda u ka waramay xadiidkay ku caddahay waa markuu nebigu maka soo galay waa sanadkii sideedaadoo hijriga waana bil ramadaan waxaa suurtooda markaa ka hor inuu nebigu xukunkeedu inuu xaaraam yahay sheegay arrimahan afarta ah laakiin kabacdina uu ku soo celiyey si dadkii aan horay ugu maqal ay uga faa'iidaystaan arrimahan afartaahoo la sheegay saddexda ugu horraysa inna allaaha xarama bayca alkhamri waalmeytati waalkhinsiiri saddexdaas ayaga ah waxaa loo xarimay cilladu maxay taha culimmada qaar baa waxay tilmaamayaan cilada loo xarimayo dee waxa weeyaan waa najaas linajaasatihaa ayaa loo xarimo waa najaas halkaasay marka mareen inay intuba wada najaas yihiinna layskuma waafaqsana asnaamtana waxaa loo xarimay yidhaahdeen dee asnaamtu wax intifaaca ma leh sababtoa ah shaygan markaad ka ganacsanaysid waa inuu leeyahay intifaac iyo waxtarmo waa inuu leeyahay waxtarmo waa inuu leeyahay ayib xadiidkani marka waxyaalo badan buu ina tusinaya waxyaaluhuu ina tusinaya waxaa ka mid ah qofka macaasilowga ah in la lacnadi karo oo lacnad allaha ku rida la odhan karo weliba cayntiisa sida nebiguba uu sameeyey sala allahu caleyh wasalama qatala allaahu alyahuuda qolyahaas yahuudeed ilaahay lacnadaha ku rido wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyo aan ka qaadanaynaa shayga laf ahaantiisa haddii la xarimo lacagtii laga heli lahaana xaaraan bay noqonaysaa markaas ayada ah cillada xaaraamnimada keentay kuwa hore haddii la yidhaahdo waa najaas wax kasta oo najaas aha markaa xugumkaa soo gelaya asnaamta waxa keentay haddii la yidhi waa manfacla'aan manfaca mubaaxa haysan lahayn iyo waxtar bannaan wax kastooo cilladii lehbaa soo gelaya laakiin haddii sanamkii la jajabiyo oo magacii sanamnimo uu ka baaba'a markaas culummada shaaficiyada gobol ka mid ahaa waxay qabaan inay bannaan wax kale loo isticmaali karo isagoon sanam ahaan loo isticmaalaynin waxaana markaa soo gelaya wax kastoo la macno ah sida saliibka nasaaradaoo kaleeta iyo way soo gelayaan meytada oo bakhtiga ah waxaa loo yaqaanaa waa neefka noloshiisii ay suushay laakiin gowrac sharciya aan marin ama meel ha ka soo dhaco ama calooshaa laga soo rido ama rasaasa lagu furo ama gaare ha jiiro neef aan gowrac sharcigu ku dhicin neefkaasna naftii sidaa kaga baxday baktikaasaa loo yaqaanaa marka neefka asaga ah lama intifaacsan macnaha dhiibkiisu waa xaaraan dhiibkiisu xaaraan buu noqonaya khinsiirkuna waa doofaarkii asagana lama ogola meytada waxyaalaha laga soo reeba waxaa ka mid ah malayga iyo ayaxo oo kaleeta iyo waa laga soo reeba can jaabir bni cabdilaahi waxaa laga wariyay radi allahu tacaala canhuma annahu jaabir samica wuxuu maqlay rasuulallaahi rasuulkii alle sala allahu caleyhi wasalama yaquulu xaalo uu leeyahay caamalfatxi furashada sanadkeedii waa sanadkii maka la furtay wal xaal huwa nebiguna bimakata maka uu ku sugan yahay sanadku waa sanadkii maka la furtay oo sideedaad nebiguna maka ayuu ku sugan yahaa ina allaaha alle iyo wa rasuulahu rasuulkii xarama ilaah rasuulkiisu xaramaa maxaa loo odhan dee rasuulku wixii ilaahay xarimay unbuu xarimaaya asagu jeebkiisa xaaraannimo kama keeno waana edebsi laga edebsanayo ilaahay subxaana wa tacaala bayca alkhamri khamrada iibinteeda iyo walmaytati baktiga iibintiisa iyo walkhinsiiri doofaarka iibintiisa iyo wal asnaamta iibintooda dad badan baa hadda lagu leeyahay asnaamtii bay soo gateenoo waxyaalay keenahayaanoo diinta islaamku aan qabin waxyaalahaas dhan waa la iska ilaaliyo faqiila waxaa la yidhi yaa rasuulallaahi rasuulka ara'ayta ka waran shuxuuma almeytati bakhtiga xayrtiisa ka war fa innahaa ayada tudla waxaa lagu gubaa biha ayada asufunu doonya doomaha wa yudhanu waxaa lagu subkaa biha ayada aljuluudu hargaha wayastasbixu way ku ifsadaan biha ayada annaasu dadku faynus bay ka dhigtaan iyo misbax fa qaala nebigu wuxuu yidhi laa maya huwa xagee loo celin huwa waxaa loo celinayaa iibka kuwaa la iibiyaaye xaraamun xaraam weye ama ma ahane huwa intifaaca kuwa lagu intifaacaya xaraamun xaraam weeyaan ilaa wixii daliil khaasu uu sheegay oo haraggii la magdiyey oo kaleeta ma ahane kuwa in la iibiya xaraam bay noqonaysaa baycaana sax ah uma qaala rasuululaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam cinda daalika marka agteeda qaatala ha lacnado allaahu alle alyahuuda yahuud ina allaaha alle lamaa goortii xarama uu ka xarimay calayhim dushooda shuxuumahumaa shuxuumaha xayrta xoolaha markuu ilaahay ka xarimay jamaluu way dhalaaliyeen haa xayrtii mar haddii xayr la dhalaaliyo magacii xayr yeelan subag bay noqon uma baacuu way iibiyeen hu subagii wa akaluu waxay cuneen amanahu lacagtiis annaga lacagtaanan subag kala baxnay xayr marka odhan maayaan halkaa xadiidku wuxuu ina tusinayaa laa huwa huwadaas in loo celinayo iibka wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iideeyey wixii ilaahay kaa xarimay oo daatadiisa xaaraam u ah haddaad tidhaahdee xeelad baan u soo marayaa xeeladaad u soo martay kuugu xalaaloobi maayo sababtaa ilahay baa kaa xarimay wallahu aclam sala allah wbaarak calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbihi ajmaciin